ilahi rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa nabiyina muxamed wعalى alihi wasaxbihi ajmaciin allahuma anfacna ma calamtana wcalimna ma yanfacuna wazidna cilma qala imaam abu cabdillaah maxamed bin ismaaciil ibn ibrahim albukhari raximah اllahu tacaala baabun ma laa yajuuzu min allacibi wاlmusaaxi wuxuu ku saabsan yahay maa laa yajuusu waxaan bannaanayn oo min allacibi ciyaarta ah iyo walmusaaxi kaftanka ah marka waxaad ka garanaysaa inuu jiro maa yajuusu min allacibi walmusaax wax bannaan oo ciyaaro ah allacib almubaax way jirtaa ciyaaro qaar iska bannaan iyo almusaax almubaax kaftanka qaar oo bannaan labaduba marka waxaa la rabaa inayna ka bixin xuduudda xuduudda sharcigaa ah, oo haddii la ciyaarayana ciyaartu aynan shay muxaram ah ama qowl ama ficil aynan xubaarsanayn haddii misaax iyo kaftan ay tahayna kaftankaa una xadda gudbin xuduudda sharciga una gudbin laakiin waa la ogolyaha wixii aan xadda sharciga gudubsanayn nabigaba calayhi salaatu wasalaam wuu la misaaxi jiray saxaabadiisa wuu la kaftami jiray markay dhaheen yaa rasuul allah inaka tudaacibuna waadnana kaftamaysaana wuxuu ku yidhi nacam walaa aqulu ilaa xaqa kaftankaygu waxaan xaq ahayn maaha waa kaftan xaq ah marka hadduu kaftanku uu xaq una ahayn oo xuduudda sharciga u gudbo oo mathalan waaba been wax lagu kaftamayo ama waa qof lagu ciyaarayo lagu jeesjeesayo ama waa cay ama waa xan waxaasoo dhan marka kaftankaas waxa weeyaan khaarij xuduud sharci sharcigu ka baxsan yahay waxaa la ogol yahayna markaa ma noqonayo ma banaana qaala xadahanaa caasim bnu caliy qaala xadahanaa ibn abi dhiib maxamed bin cabdiraxmaan ibn mugiira can cabdillaahi bnu saa'ibin can abihi aabihiis oo saa'ib ah can jaddi awowiis saa'ib ibnu yaziid ibnu saciid waaye jadkaas can abihi qaal can jaddihi de qaala wuxuu yihi jadkaas oo ah saciid saxaabi wey qaala wuxuu yihi samictu waxaan maqlay rasuula اllahi salى اllahu alayh waaalih wasalam nabigo yani yaquulu leh laa yaakud axadukum axadkiin yuunan qaadin mataaca saaxibihi saaxiibkiis alaabtiisa yuunan qaadin in saaxiibkiisa alaab u lahaa yuuna ka qaadin laaciban isagoo ciyaari walaa jaadan isagoo u kasaaya midnaba xuquuqda amticada amwaasha iyo dadka waxa ay leeyihiin idan la-aan laguma qaadi karo waan kuu kaftamayana lama dhihi karo intuu walbahaaro oo argagaxo oo uu naxo oo waryaa qaadi amin dambe inti lagu qosli la yirahdo anaga kaa qarinayna waa kan ma banaana maxaa yeelay kurbadaas iyo walbahaarka qalbiga muslimka la geliya la ogoleen suruur baa la rabaa tudkhilu fii qalbi akhiika almuslim inaad farax geliso laakiin inaad murug geliso lama ogolo laaciban xaaluu yahay walaa jaadan xaaluu yahay mid u kasaaya midnaba lama ogolo inuu qaado fa idaa akhada axadukum axadkiin hadduu qaado casaa saaxibihi saaxiibkii ushiisa wax kalaba iskaba dhaafe falyarudaha ilayh u celiyo isagoo hurduu ka qaaday wuxuu rabaa hadhow markuu toos inuu gebgableeyo iga qaada ushaydi iyo xarigaygi marka haddeen hadhow uu ku qoslo yihahdo anagaa hayn amin uu walbahaaray oo kurba dhamaystay falyaruddaha ilayhi intuuna arrinta halkaa gaarin ha ku celiyu nabiga sala allah aleyh wasalam waa xadiid xasana in saxaabi ah kamaa fi abu daawuud ayaa saxaabada nabiga caleyhi salaatu wasalaam oo socda nabiga la socda yaa mid saxaabi ah uu saaxday mid baa marka xariggiisa ka qaaday ka qariyey markaasuu intuus toosay buu gagaxay oo yiri xarigayga yaa qaaday markaasuu nabiga hadalka yidhi sala allah alay w slam laa yaxilu limuslimin an yurawica musliman qof muslima inuu muslim kale ka gagixiyo lama ogolo kaftan iyo kas midnaba ma banaana marka xadda sharciga waa in arrintu ayna ka baxsanayn inaad misaaxa iyo kaftanka uu xadda gudbana ma banaana waa kii dhihi jira nabiga alayh salaam saddex jeer ku celceliyey waylun lahu waylun lahu waylun lahu ninkaa dadka u sheekeynaya yuxadiثu bilkadib liyadxaka liyudxika bihi naas dadka inuu kaga qoslisiiyo dadka inay qoslaan darteed buu been u sheegaya taas marka ma banaana maxaa loo gelayaa marka misaax aan xaqa iyo sharciga ka baxsanayn oo kaftan ah oo waxaa lagu hadlaya wax runa uu yahay qofnana ayna dhibaato ku ahayn intaasaa la rabaa baaban wuxuu ku saabsan yahay addaalu cala alkhayr qofka khayrka dadka tusaaya khayrka oo la tuso oo haddii uu ka qofkan uu naseexo kaa dalbo ama talo iyo shuuro uu ku weydiiyo ama ma ehe jaahilba uu yahay in wax la bara ay noqoto ama uu yahay qof dhumay oo waddadii lagu toosinayo u ka dhumay waxaas oo dhan way soo wada gelaysaa addaalu cala alkhayr qala xadathana mxamed bn kathir qala akbarana sufyaan can acmash can abi camr shaybani can abi mascuud alansari qaala jaءa rajul nin baa yimid ila nabiyi sala اllahu alيه wasalam faqaala wuxuu yihi ninkii inii ubdicu inii ubdica inii anigu ubdica bi nabi allow waa laijid gooyey yani waxaa weeye gaadid gaadid gaadid go- ay u dhacay musaafir buu ahaayo gaadiidkii baa wax ka noqday ama waa ka dhintay ama waa dhaqaaqi waaye ibdaac kaasaa la yihahdaa gaadiid la-aan baa igu dhacday ubdica bi gaadiid baa igu dhacday ee faxmilnii ixumbaar gaadiid isii nabi allow waakan waxaan ku safro oo ku socda ma haystee qaala nabigu wuxuu yihi laa ajidu ma helaayo kuma hayo marka laada nabiga alayh salaam waa isticmaalay ee waxaa la diidan yahay uu leeyahy weligii laa ma dhihin waa laa diida ah isagoo heli kara maya ma dhihin rasuulka alayh salaam laakin laa ajidu waa yihi ma hayo ma hayo a ah, ma axmilukum calayh walaakin et u tag marka ma heli karaba qofka waxuuna heli karin inuu dhaho ma heli karo dhibaato ma laha laakiin waxaa sii fiican oo rakarooni ah inaad ugu darto caqligaada qofka siduu wax ku heli lahaa oo tiraada aniga wax ma heli karin laakiin waxaad ka heli hebel iyo hebel hebel baan kaala hadli inaad markaa adiga waxaadii aad weyday un aad taagnaato waxaa kasii fiican inaad tidhahda me hebel baan kaaga raadinayna oo daalli calalkhayr noqoto oo qofka reerkiisana kaa nooleeya reer kalena kaa nooleeya soo rakarooni maaha laa ajidu walaakin i'ti fulanan orod hebel aad falacalo waxaa dhici karta lama xaqiiqa ah an yaxmilaka inu kuxumbaaree lacabaladu xaqiiqii taraji labada bay keen tahay ah, marka inuu nabiga ogaa alay salam ninkaa qiimihiisa saxaabiga inuu siin doono ayuu ku ogaa kaasaa ku siin doona orod utag buu yidhi faataahu markaasu u yimid faxamalahu kiina siduu nabigu sheegay calayh salaam yoy noqotay oo gaadiidkiibu udhibay wuxuu orod gaadiidkan qaado gaadiid cish buu siiyey gaadiid cish <coughs> faata nabiya sala allahu alayh wasalam nabigu u yimid kusoo noqday fa faahbara waa u sheeg nabi allo gaadiidki waa lay siiyey ah, ninkii waa isiiyey fa qaala nabigu wuxuu yihi man dalla calaa khayrin qofkii khayr tusaa khayrka haba yaraado falahu wuxuu leeyahay midlu ajri faacilihi khayrka midkii sameeyey ajirkiisa oo kale uu leeyahay bu nabi sala allah alay wasalam ninka gaadiid buu bixiyey soo maaha gaadiidkaas uu bixiyo ajirka uu ka heli oo kale yuu nabiguna yeeshay sala allah aleyh wasalam maxaa yeelay dalla calaa khayr ninkanuu khayrkii tusiyey waana dhacdaa in badan bay dhacdaa qof meel aad ka garanayso inuu wax ka heli karo ama uu wuxuu raadinayay uu oga oga dhammaan karto inaad tiraahdo meel hebel meel hebel deen hadhow uu ku yirahdo khayr allah ku siiyo waad i baraarujisay meel fiican baad igeysay arrintu waa ii hagaagtay waa ii toostay marka addaalu cala alkhayr baad noqonaysaa <clears throat> haddaad ku kaaftoontoan ma haysto bes ah waa laga fiican yahay rasuulkeena calayhi salaam hadyigiisii bay kamid ahayd waana nabigeena calayhi salaatu wasalaam khayriyada uu helay iyo fadliga faraha badan uu helay xadiidka asagaa uu ku dhaqmay sala allahu alayh waali wasalam wax allaala wixii khayr ah oo maalintii nabiga calayhi salaam risaaladiisii iyo dacwadiisi iyo tabliiqa uu bilaabay ilaa maantadan aan joogno ilaa qiyaami saaca inta muslim uu taagan yahay wax sheegaya oo tawxiisanaya oo diin sheegaya xaggay ku laabanaysaa ajirkiisa nabiga calayhi salaam baa helaya maxaa yeelay huwa addaalu cala alkhayr intaasoo khayruuna tusay intaasoo cilmiguuna baray intaasoo jahli buu nagala dagaalay intaasoo macruufaan ka helay wadadaa wanaagsan buu nagu hanuuniyey sala allahu alayhi waaalih wasalam abi huwa ummi xadiidku waa xadiid saxiixa muslim abu daawud tirmidina way soo saareen qaala baabun wuxuu yihi musanifka baabu alcafwu wasafxu min can innaas alcafwu in laiska cafiyo wasafxu laga jeedsado o laiska saamaxo can innaasi dadka wixii dhibaato kusoo gaaro oo dadku waa isku salladan yihiin ibni aadamka bni aadamka waa dhaluum jahuul dhaluum jahuul wey dulmigiibuu wadaa jahli iyo aqoon la-aan baa ugeynaysa iyo markaa inuu wixii dee xaqaayo wanaaggaa isagoo garanaya xataa markuu ka leexdo jahli baa lagu xumbaari marka inaan cafi iyo saamaxadda ku garab wadaa fiican marka sidaasaana inta badan qofka uu cizi iyo sharaf ku heli oo qofku maa zaada allahu rajulan cafwan ilaa ciza ilahay cizi buu uziyaadiyaa haddaad qof wax ku yeelay ama wax iska cafiso adiga ciz iyo sharaf baa kuu ziyaadaysa aakharna ajriya hawaab baad leeda fara badan wey qala xadathana cabdullahi bn cabdilwahaabi qala xadathana khalid bn xaariثi qala xadathana shucba huwa bn xajaaj can hishaam bn zaydin can anas bn malik ana yahuudiyatan haweeney yahuudiyada zaynab bint axaari zaynab bint axaari aisraailiya yahuudiya atat inabiya nabiga calayh salaam bay u timid bishaatin masmuuma neef ari oo la sumeeyey bay nabiga u keentay sala allahu aleyh wasalam waxayna ahayd markii khaybar la qabtay oo gacanta muslimiinta ay soo gashay yahuuddii deganeed ayay kamid ahayd islaantaas waan soo dhaweyneynaa oo nabiga calayhi salam markii de laga adkaaday oo dhulkii la qabsaday wax kaloo usugan ma laha ilaa ay inay calamo qaadaan oo caleen qoyan ay kusoo dhaweeyaan meesha dowlad baa ka dhalatay wadanka waa lala wareegay marka mujaamalaad bay bilaabay xataa kii cadow ahaa inuu isyar qariyo oo mujaamalo bilaabo daahirka uu muujiyo inuu dowladda taageersan yahay marka nabiga alayh salaatu wasalaam wax soo dhaweyn bay iska dhigeen waa u loogeen ari baa loo qalay mid markaa eh, islaantan oo Eh, yaa waxay tiri xageebu jecel yahay hilibka xageebu jecel yahay garabka u jecel yahay nabiga alayh salaam markaa garabkii bay sunta ku badisay ku badisay inta kalena waa ku sasaydhay nabiga alayh salaam baa loo dhigay saxaabadiisiiba hadi wax la cuni jiray waa isku imaadeen fa akala minhaa waxbuu ka goostay nabiga alayh salaam hadduu goostay diraaci baa hadlay oo yihi sun baa lai mariya waan sumaysnahay nabiga sala allah aleyh wasalam waa iska tufay iska tufay laakiin dhacaankii iyo goosashadii nabiga alayh salaam waxbaa gaadhay dhamaxaragiisi iyo calooshii waxbaa gaadhay sala allahu alayh waali wasalam fa ji'a biha gabadhii baa la keenay marka oo la yidhi maxaa kugu xumbaaray faqiila waxaa lagu yihi faqiila waxaa lagu yihi horta maxaa kugu xumbaaray oo suntan aad u keentay oo noo sumaysay waxay tiri waxaan is idhi hadduu beenaalo yahayna aan ka raaxaysana dhibkiisa hadduu nebi yahayna waxbaba ma dhiba islahaa saasay tiri marka nabiga alayh salaam baa waxaa lgu yihi ma dilaana allow alaa naqtul alaa naqtuluhaa miyaanan dilaynin rasuul allow qaala laa maya bu rasuulka alay slam dili maysaan waxa isaga ku saabsan nabiga calayh salaatu wasalaam daatadiisa waxba muuna u argoosan jirin maa kaana yantaqimu linafsihi qat weligii nabigii alayh salam naftiisa ma argoosanin qof wax yirina wax kama kama soo qaadin kama argoosanin qof wax gaadhsiiyey ficil gaadhsiiyeyna kama argoosanin sala allahu aleyh waali wasalam wixii diinta iyo dhaawaceeda kale ah arrimahaasuu nabiga alayh salaam difaaci jiray ujeedadiisa sa markaa inuu naftiisa difaaco oo caroodo oo caradiisa ay wax derderto oo uu xooga iyo awoodda ilaahay siiyey uu wax ku kaga adkaado ujeedadiisa meyan rasuulka alayh isalaatu wasalaam ujeedadiis waxay ahayd shareecada in la ilaaliyo la hormariyo la difaaco laga qaado wixii markaas caraaqil iyo qodaxo hortaallo cadowa laga xaaqo taasun bay ahayd un dili mayna buu yii nabiga alayhi salaatu wasalaam laakiin waxaa dhacday nin saxaabi ah laqay sunti bishr ibn bara layihah bishrun ibn lbara saxaabigaasaa u dhintay sunta iyadaheed markii dambe markii la cafiyey waa loo yeeray waa la qisaasay islaanta meeshaas ku tagtay waa la dilay saxaabigaa kalaa loo qisaaso loo dilay iyo rasulka isaga waa iska cafiyey sala allah alay wasalam khud alcafa waamur bilcurfida buu qaatay qaala famaa ziltu kama zuulin acrifuhaa inaan garanayo suntii fii lahawaati rasuuli illah rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam dham lahawaadka waa dhamxalaga qofka markuu qosloo kale ama uu hahaamsaday iyo halkaas sakfiga iyo sanqaafka afka ah dhamxalaga halkaas waxaa la dhahaa lahawaad tii baan ka arki jiray buu leeyahay bar madow ama calaamad ama dhaawac ku yaala markuu nabiga aleyh salaatu wasalaam buu dee ukhidmayn jiray oo arki jiray oo sala allahu aleyh waali wasalam nabiguu la joogi jiray anas binu malik marka weligay waan arki jiray buu yiri calaamadaas ilaa markii dambana nabiga aleyhi salaatu wasalaam saameyntii ay ku yeelatay buu u dhintay waa kii xadiidka caaisha radia allahu canha ay kulahaa kamazulin suntii khaybar inaan dareemayo dareenkeeda weligeed waa igu jirtay bu yidhi iyo xanuunkeedii iyo inaan yaryar hadday waxay gooysay bu nabiga alayh salaam abahirkeygii alaana awaaru inqiaaca abhari abaherkuna waxaa weeye waa xidid wadnaha ku xidhan wey wadnaha ku xidhan oo hadduu qofku go-o khalaas ay dhamaatay hadduu gooyay bu rasulka sala allah aleyh wasalam marka halkaas wuu dhintay fajamaca allahu lahu sharafa anubuwa warisaala wa sharafa nabinimo iyo risaale iyo ilahi wuxuu iskugu daray shahiidnimo ah, ilan gacantaas ku dhintay sala allah alay wasalam u dhintay markii diintii ay dhamaystirantay ilaahay subxaana wa tacala uu kaamil yeelay shareecadiiyo diintii markaasaa waqtigiisii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam sababtii looga dhigay wa ilaa shareecadii ayadaheed dhamaystirkeedii markii intay socotay waa kii nabiga alay salam ilahay goma kaa salidayo inta ay hawsha socoto waqtigiisi markii la gaaro waa dhintay sala allah aleyh waali wasalam laakiin waa goorma bacda kamaal diin diintii baa dhamaystirantay oo wax laaban ma jirto naf kastana way dhimanaysaa ugu dambeyntii shaahid waxaa weeyaan nabiga calayhi salaam islaan yahuudiyadaoo xarbiyadaoo nabiga dhibaato u geysatay ayuu iska cafiyey o iska saamaxay faraha ka qaaday siduu marka taxamul u sameeyey fiiri iyo dulqaad iyo caradii iyo xanuunkii iyo wixii la meriy o dhan ba nabiga alay slam uu u damiyey cizi iyo sharaf iyo karaamo muu kusiihelay ugu sii ziyaaday wahuwa wahada hada sunna waxaa weeyaan waa sunno iyo wado laqad kaana lakum fi rasuuli illahi uswatun xasana qof walbaba qofka markaas wax ama uu wax u hayo iska saamaxo iska cafiyo saasaa u fiican qala alimaamu lbukhaariyu raximah llah xadathana moxamed bnu salaamin qala xadathana abu mucaawiyata adariir moxamed bnu khaasim qala xadathana hishaam can wahb bnu kaysaan qaala samictu cabdallahi bnu zubayr baan maqlay radia allahu canhuma saxaabiyun ibnu saxaabi yaqulu nabigoole yaquul isagoo le cabdullahi bnu zubayr cala lmimbari mimbarka nabiga isagoo saaran ama mimbarka saaran cabdullahi bnu zubayr marka waa kii markii hore muddu xijaaz madax ka ahaa xijaaz madax ka ahaa oo markii dambe maka lagu dilay xajaaj bin yuusuf ciidanku watay cabdulmalik ibnu marwan ayaa diray marka mimbarka inuu fuulo oo khudbeeyo o amiir uu noqda soo martay calaa mimbar isagoo saaran wuxuu yihi khudil aayaddan u akriyay khudil cafwa cafwiga iska qaado waamur bilcurfi curfigana dadka amar macruufka wanaagga khayrka dadka far waacrid ka jeeso can iljaahiliin kuwa jaahiliinta ah een qiimaha iyo qadarka garanaynin ee turaanturada iyo dhibaatada kugu haya iskaga jeeso saasaa nabiga lagu yihi sala allah alay slam saamxadda qaado oo dadka wax alla waxaad kala kulmayso cafigii saamxaddada qaado macruuf iyo wanaagna ugu bedel jaahiliintana waba waxbaa ka taxsi qaadanin ba lii nabi sala allah alay wasalam maxaa yal adaad ku mashquulsho hebel baa isfiiriyey hebel baa wax yeelay hebel baa mucaarad waa ah, ku mashquulsanaad maanta o dhan xageed gaari meela ma gaaraysid maogti meela ma gaaraysid macnaha markaad aada ordayso mathalan adoo ordaayo haddii gadaal lagaa eryaayo oo lagu fiijinaayo gadaal haddaad fiirso lagu qabay gadaal haddaad fiirso waa lagu qabtay lakin haddaad hortaadan iskaga orado inta tabartaau dhagan sii dhaganiibto sii orado waxba lagu soo qabanin baa laga yaaba <coughs> marka markaad mar allaala marka hebel isoo fiir hebel baa ugu hebel baa saa ku harayso hawshaadi meel lama gaarayso ah, meel lama gaaraysid adigana waxaa isku ridaysaa dhibaato badan baa isku ridaysaa iyo mashquul badan baa isku ridi waxaan ogeyn oon arkin oo waxba la dhihinba iska dhib ah, ani ima jeedo un iska dheh waxay dhahaan eh, dhahaan culimadu waxaa jira ah, algafla watakaaful algafla wataqaaful gafladu ma fiicna qof aan baraarugsaneyn oo iska dhoohan oo laga hoos shaqaysanayo oo waxba aan orgeynin oo muxuu ahaa ishaaraadka iyo mulaaxadaadka iyo hooska tuurka hoose iyo xarbulaqdaamka hoose iyo aan waxba ka ogeyn inaad noqoto sax maha wax walba ogogo ka warhay caqli yeelo laakin maxaa samaysa takaaful takaaful samey takaafulkaa fiican gaflada ma fiicne takaafulkaa fiican takaafulka waa maxay waxaad ogtahay ka banahan tahay la socoto inaad ismoogamogeysiiso a ah, inaad ismoogamogeyso o baada ka gelin ah, waxba ada raaraacinba waxba raacinba lakin waad ogtaha saasaa fiican ayaddaas uu akriyey faqaala wuxuu yihi wallahi baan ku dhaartay maa amara bihaa aayaddaasi nabiga alayh salaam ilaahay ma amrin bihaa cafwiga an tuukhada in la qaato ilaa min akhlaaqi innaas dadka akhlaaqdiisa in laga qaato un baa la amray wallahi la akhudanaha cafwiga waxaan ka qaadan minhum akhlaaqda dadka maa saxibtum intaan la saaxiibayo marka khud ilcafwi cafwiga qaado ayaad ka qaadani cafwi meel iska socdo ma lehe waxaad ka qaadani ka ku dhibaya ka wax ku yeelaya midka ku xumaynaya kuwaasaad cafwiga ka qaadan laftirkoodi haddii lagu dadkao dhan ay ku raacaan yaad cafin di wax cafin ma jirteen marka waxaa weeyaan khud ilcafwa saamaxaadda waxaad ka qaadataa dadka kugu xadgudbaya oo eh, khibrad ha kuu noqoto oo ayaga markaasi ugu bedel wanaag iyo saamaxaad oo saamax wallahi ma maa amara biha cafwiga ma amrin an tuukhada in laga qaato ilaa min akhlaaqi innaas akhlaaq innaas baa laga qaadan cafwigaas oo ayagaasi ku dhahay wallahi baa ku dhahtay la akhudanaha minhu ma saxibtu intaan la saaxiibay xadiid saxiixa weeyaan oo haabit oo sugan naam qala الbخariyu raximah الlah xadathana mحamed بن سلام qala akhbarana mحamed بن fudayl بن غaزawan can laythin laythka layth ibn sulaym baa la dhahaayo waa sayi اlxifdi alley marka la dhaho alley ibn sacd wey faqih muxaditha oo ahl fiqiga kamida wey oo umahaadku sita dhan way ka qaadaan alley ibn sacd alfahmi kaas ma aha midka laythun baa la dhahaa almale layth ibn abi sulaym waa sayi lxifdi lakiin xadiidka duruqan ku imaan doonaa ku imaaday oo asal ahaan saxiixna wey xadathana can laythin can daawus ibn kaysaan daawus ibn kaysaan yamani can ibni cabaasin cabdullahi bni cabaasin qaala qaala rasuulu lahi sala allahu aleyh waali wasalam nabigu wuxuu yihi callimuu dadka waxbara wayasiruu ufududeeya walaa tucasiru ha ku cuslanina taysiirka oo inaad maalan alrukas walcazaaim baa jirta alrukas walcazaaim caziimaduna dala taagnaato oo tiraahdo laa ajidu laka ilaa hada waxa waxaana ma samayn kartid sidii ninkii saxaabiga madaxa intuu ka dakramay oo janaabo ay ku dhacda isagoo safar lagu jiro madaxana ka duleelo yaa wuxuu yihi maxaan sameeyaa madaxana waa ka duleelahay biy haddaan kushuba khatar baan kusugnahay waxay dhaheen kuu heli mayna waxaan qabiis ka ahayn qabiis waxaan ka ahayn biyo isku shubto ma helina bay dheheen markaasuu biyi isku shubay madaxii bay gaadha maskaxdii bay taabatay khalaas waa dhintay ninki isagaa nabiga markii loo sheegay wuxuu yihi qataluuhu qatalahum ullah ah, way dileen ah, maxay haddayna garanaynin ay ud udhihi waayeen ma garanayno dadka kale oo loo weydiin waayo fa inamaa shifaau lciyi su-aal qofka aan wax garanayna daawadiisu waa su-aal dadka inuu waxweydiye garanayo <clears throat> marka in ruksada dadka loo sheego layihahdo saas miyaa ku haysataa ha rukso mariid miyaa tahay ha haddee soonka waa iska afuri kartaa xaamilo miyaa tahay murdica miyaa tahay rukaska shareecadeenna ilaahay uuna siiyey ilahay wuxuu jecel yahay in waxyaalaha uu noo ogolaaday rukso ahee markay duruufna qabato ilaahay uu noo ogolaaday inaan qaadano sida cazaa asalka ku taagan inaan qaadano uu nooga amray <clears throat> wayasiru ufududeeya taysiirka waxaa kamid ah tabshiirka in loo bishaareeyo oo wixii khayr iyo wanaaga qofka lagu dhiirigeliyo janna lagu gala ridaa ilahi ba lagu gala dambiga lagu dhaafa xoolaad ku heli awlaada kugu fiicnaan taysiirka bay kamid walaa tucasir waa ku cuslaynina oo mar walbaba adeega xaggiisa <clears throat> hauna taagnaanina wa qadiba axadukum xadkin hadduu caroodana fadhiya iskuda aamuso <clears throat> soo ma artid saxiixun wa xadiidka idaa qadiba axadukum falyaskut waa cilaaj nabawi cilaaj nabawi daawo nabiga alayh salaam uu daaweynayo liman faara qadabuhu qofka cadhadiisa ay kacdo ee caraysan ee dhiiggiisi uu kacay ee xubnihiisi iyo xididihiisa oo dhanba ay dhiigga ku shubaaliyeen oo deena laga yaabaa afkiisa iyo adankiisaba inay haddana u gudbaan sheekada oo ama afkii wax ka soo baxo ah hadal hadhow aan la mahadin doonin ama gacantaba waxaa laleeyahay qabooji aamus shibdheh markaad aamusto xubnihii oo dhan baa wada degaya kacsanaa saa u boodaya lakiin adoo caraysan haddaad sii hadasho mar walba hadashaba waa sii qarxi waa sii qarxi waa sii qarxi waa sii soconaysa marka damamaanada la hadli buu sii leeya waa sii bilaabay gacantu bilaabay gacantuu bilaabay marka aamus aamuska asaga waxaa lagu helaa deganaan iyo inaa caradu ay qabowdo marka carada qabowdo waxaad dhahaysaa waryaa waa sigtay waxbaan dili gaarey aamuska aad aamustay waxbaad ka heleysaa soomaalida qaar baa waxay ku maamaahaan caro walaal ya waa la bariyaa sooma idhin caro walaal waa la bariyaa macnaheedu waa xikmad weyn waay xikmad weyn weeyaan ya habeenah haddii maalinta maalin ayadana waa labarin soo habeen ba laga dhigi sax wey odaygan marka waxaa weeyaan maamahda ii saxay ayib cara <coughs> habeen marka waxa wey de markay wax dhacaan inta markaaba la buuqbuuqi lahaa oo laga yaaba inay dhibaato sii socoto hadduu saaxdo oo waaga beriyo kii oo iskaga qaboobay oo degay isaga laftirkiisaba laga yaaba inuu iskaba degan yahay baa soo bixi doona marka saa weeyaan aamus waxaa kale lagu daaweeyaa fariisi haddaad taagan tahay inaad fadhiisato fadhi hadduu ku anfici waayo dhinac u saaxo marka xubnihii iyo wixii ka caay o dhan baa kala qaboobi oo degaya idaa qadiba axadukum wahuwa qaa'im falyajlis fain dahaba canhu alqadab wailaa falyadajic baa soo arortay haddii caraday ka tagto oo uu ka qabo khayr haddii kale ha saaxdo waysadii baa kamid ah waxyaala lagu qaboojiyay kamid tahay shaydaanka hore iska naar acuudu billahi min ashaytan irajim aad tiraahdo carada way ku dantaa waxaasoo dhan waxaa laga dagaalamayaa caradu dhibaato badan bay keentaa dil bay keeni waxay keenaysaa afxumo waxay keenaysaa dhibaato laisku geysto oo kala duwan oo nocyab kala duwana ah. marka in cadhadaas la qaboojiyo ayaa la rabaa ilahina waa ku ammaanay qur-anka wuxuu ley walkaadimiina alghayd dadki wanaagsanaa ee loo bishaareynaayo ee jannada gelay kuwa cadhadooda qariya celiyowe qofka cadhadiisa qariya isagoo kari kara inuu gacan geysto oo uu wixii maaratay abaal dhibaatadii loo geystay uu ka goosta isagoo heli kara cadhadiisa qariya ilaahay subxaanahu watacaala qiyaama markii la gaaro xawrlaciinta o dhan baa le waxaad rabta ka dooraan leh aso rabta adigaas baabulimbisaati ila naas dadka oo loo furfuraado imbisaat imbisaatku waxaa weeyaan yacni inaad isxidhin oo dadka aad ku dhex jirto oo wixii wanaagood ku darsan karta ku darsato oo dadka qof maaratay nafci leh qof nafci leh inaad noqoto yaa imbisaadka hadda loola jeedaa qof fidsan qof fidsan fidsan yani meel walbaba wanaaggii ka qayb qaadanayo oo hadalkiisa fiican yahayo weji furnaantiisa fiican tahayo ummadda ku dhex jiro hadda loo jeedaa iska fidsanow dadka loo fidsanaado gacan hadii noqoto in wax laga siiyo af hadii noqoto in lagu wanaajiyo haddii noqoto waji furaan waxaasoo dhan baa soo wadageli qala xadathana mحamed bn sinan qala xadathana furax ibn sulayman qala xadathana hilaal bn caliy an cطa bn yasaar qala laqitu cabdالlahi bn cmr bn caas baan la kulmay faqultu waxaan ku yidhi akbirnii waxaad iga waramtaa can sifati rasuuli الlah tilmaantii nabiga alayh الsalaam fi tawraat uu ku sheegay ila ninkan cabdالlahi bn camra kutubtii tawraat bu intuu soo qaatay buu bartay marka waxaa la dhihi jiray marka maxaa adkaysa bal tilmaantii nabiga ay yahuud qarin jireen tawreed ka soo saar qaala wuxuu yihi faqaala wuxuu yihi ibn cumar cabdullahi bn cumar ibn caas ajal nacam buu yidhi haa wallahi baan ku dhaartay inahu rasuulka calayhi salaam lamawsuufun mid la tilmaamay wey fi tawraati baa lagu tilmaamay bibacdi sifatihi sifadiisa qaar ka mida fi lqur'aani qur-aanka ku jirta ayaa tawraat ku qoran sida qur-aanka kale u qoran tahay maxaa kamid a ah qowluhu ya ayuha nabiy ilahi u yiri ya ayuha nabiyu inaa arsalnaaka shaahidan wmubashira wanadiira intaa qur-aankeenay ku qoran tahay fi suurat axzaab intan dambana isla intaasna towraadna ku qoran tahay ziyaado kale oo towraad ku qoran tahay buu ku daray marka nabiga waxaan ku diray inaad tahay shaahida qof qiraaya waxdaariyadii ilaahay oo muwaxid ah oo mu'min ah oo iimaanka iyo tawxiidkaba ummadda gaadhsiiyey shaahidan ku marakacaaya dadka berri qiyaamaha ku maraati fakayfa ida ji'naa min kulli ummati bishahiidin waji'naa bika calaa haulaai shahiida shaahidan baan kaa dhignay mubashiranna waan kaa dhignayoo kuwa mu'miniinta ee ku ateece wanaagsan ee muslimiinta khayr baad ugu bishaaraysaa iyo waxay heli doonaan wa nadiiran ku digayaa tahay gaalada iyo munaafiqiinta waxay la kulmi doonaan ayana waad oga digtay waad u sheegtay wa xirzan baa tahay mid ilaalinaya xifdan waxasiinan mid dhawri baa tahay lilummiyiin ummiyiin oo halaagsamin laheed oo naar ku gurmi laheed carabtaa loo jeeda umiyiine ayaad xirsi xidh u noqotay oo ilaahay kugu badbaadiyey anta adigu cabdi addoonkaygii baa tahay buu alla leeyahay wa rasuulihii rasuulkaygii baa tahay samaytuka waxaan kugu magacaabay almutawakil midkii talasaalashada badnaa laysa ma aha nabigu bifadin mid sayi-ulkhuluq oo akhlaaq xun walaa qaliidin mid dabeecadka kanna ma aha nabiga alay slam dabeecad qallafsan walaa sakhaabin mid dhawaaq badan fil aswaaqi suuqa ku dhawaaqo oo dadka la dagaalo oo suuqa iyo waxa ku qaqaylera ma aha walaa yadfacu ma dhiibo bisayi'ati haddii xumaan lagu sameeyo asayi'ata xumaan kale kuma jawaabo walaakin yacfu waa iska cafiyaa wayakfir waa iska dhaafaa walan yaqbidahu allahu tacaala nabigaas imaan doona towrad baa laga sheekanaya ilaahay ma oofsan doono lan yaqbidahu allahu tacaala xataa yuqiima bihi ilaa uu kaga toosiyo sababtiisa almilata alcawja diintii qalloocsaneed diinta qalloocsaneed waa diinta nabi ibraahim alayhi salaatu wasalaam <clears throat> diinta nabi ibraahim ee mustaqiimkeeda xaniifkeeda toosneed yaa la qalloociyey gaaladii baa qalloocisay gaaladii baa qalloocisay oo shirkiyaad bay kasoo badiyeen iyo kufri wixii maka mukarama ay cala alfitra kusugan tahay oo nabi ismaaciil uu ibraahim aabihii ka dhaxlay nabuwadii risaaladii oo jurham iyo kuwii carabtaha iyo kuwii meeshaas kugu imaado o dhan ay wada qaateen oo shareecadii iyo diintii intaas oo qarni lagu dhaqmaa yaa waxaa imaatay marka casrigii fatradii baa timid inxidaad baa bilowda iyo burbur diineed markaasaa rag baa intay safreen oo ay ku filaan weyday diintii ibraahim ee xaniifkeed iyo kacbadii musharafadeed wixii ibraahim calayhi salaam uu u jideeyey yo intuu ardu sham tegay camr ninka eh, lii jiray ibnu luxay yaa asnaam asoo wato waa kan sanam hubel iyo soo wato markaasaa dee shareecadii iyo diintii laga dhaleexday oo la qalloociyey diintaa marka la qalloociyey nabi maxamed baa toosin doona calayhi salaam tooraad bay ku qorantay bian an yaquulu waata toosinti inay dhahaanba weeyaane laa ilaaha ila allah shirkigii iyo kufrigii qalloocsanaaye diinta lagu qalloociyey ayaa la toosin oo tawxiidka lagu toosin wayaftaxu ilaa ay ka furaan bihaa ay e, ka furaan kelimadaasi acyunan indho cumyan indhala indho aan waxba arkaynin oo xaq arkaynin oo wax walba haddii loo sheega caqliga xaggee aaday indhihii xaggee aadeen waxaan waxba ahayn buu ag taagan yaha oo indhaha ku taagaya ole waxaan waxay tari wa aadaanan dhago ayaa la furayaa suman wax beelay oo aan wacdiyo waciid iyo xaq iyo waxba aan garanaynin ayaa intii loo furo xaqii u duleeli doonaa wa quluuban quluub buu ilaahay furay doonaa ulfan qufulan quru qufulan oon diin iyo tawxiid ku jirin yaa iimaan iyo tawxiid geli doonaan doonaanoo dadkaa waa islaami doonaan bishaaro cadiim oo towrad lagu sii sheegay wey in dadkaasi intuu nabi maxamed loo soo saaro ay islaami doonaan oo mu'miniin ay noqon doonaan saasaa towrad looga sheekeeyey rasuulkeena caleyhi salaatu wasalaam xadiidkuna saxiix wey sifaadka qur-aanka uu la sheegay way badan yihi tala kamid a ah waxaa kamid ah fi akhiri suurati اlfatxi muxamedun rasuulu اllahi wladiina aamanuu waladiina macahu ashidaau cala lkufaar waa ka laga sheekeyey ruxamaau baynahum taraahum rukacan sujadan yabtaguuna fadla min allahi waridwana siimaahum fi wujuhi min athari sujuud maxaa layidhi dalika mathaluhum fi tawraat ba layidhi markaasa haddana wamathaluhum fi linjiili ka zarcin akhraja shatah ayagana waa laga sheekay injiil in lagu sheegay labadaba nabiga iyo saxaabadiisaba sala allah aleyh walih wasalam qaala musanifu raximah llah baabun xadathana de cabdullahi bnu salixin qaala xadathanii cabdilcaziz bn abi salma can hilaal bn abi hilaal can cataa bn yasaar can cabdillaahi bn camar bn caas qaal ina hadihi laaya aayadan alatii fi qur'aani qur'aankeena ku jirta <clears throat> ya ayuha nabiyu ina arsalnaaka shaahida wmubashira wanadiira fi tawraati hiya fi tawraati tawraatna waa ku sugan tahay dakara naxw ziyaadadaasna waa la sheegay <clears throat> nabi walbaba iska dhaaf muuse iyo ciise iska dhaaf nabiyaasha ka horreysa xataa nabiga alayh salam waa looga dardaarmay oo nabiga imaan doona inay hadduu kusoo gaaro ay gaaraan inay raacaan o gargaaraan o garab istaagaan ah, waid akhad allahu mihaaqa nabiyiina wuxuu ilaahay lamaa ataytukum min kitaabin waxikmatin uma jaakum rasuulu musadiqun lima macakum latuminuna bihi latuminuna bihi bal rumaya ah, latunsurunahu qaala aqrartum akhadtum calaa dalikum isri qaaluu aqrarnaa dhamaan ballantaas yaa looga qaaday waan sug arrintaas yay wada qaadeen nabi walbaba hadduu imaado walidalika waa kii dhihi jiray nabi muuse maanta hadduu joogi lahaa wax kale iyo wado kale oo ma suurowdan oo ka heen inuu iraaco inuu ani iraaco rumeeyo unba unbaa us kale ma jirto walidalika nabi ciise alayh salaam markuu imaado aakiru cumriga aakhiru zamaanka markuu imaado aakhiru zamaanka muxuu wax ku dhaqi doonaa shareecada nabi maxamed sala allah alay wasalam shareecada nabi maxamed ayuu wax ku dhaqi doonaa haddii aad tiraahdo de nabi ciise markuu soo dego yadacu ljizya wayaqtulu lkhinziir wayaksuru asariib jizyadii shareecadeena qabta xataa taakhud jizya an yadahum saakiruun yani laga qaado jizya soo qur-aankeena ma sheegin ayib jizyadii ciise alayh salam wuxuu dhihi doona wax jizya la qaadi ma jirto <clears throat> soo shareecadii markaa waxaan ahayn kuma xukumin haddii aad tiraahdo ishkaalkaa qofka uu ku geliyo waxaa looga jawaabi nabigaa sheegay sala allah alay wasalam jizyadu waktiga ciise inayna shaqaynaynin nabigaa sheegay oo halkaa ku xidhay oo yiri nabi ciise waktigiisa jizyadu xidhi doonaa nabigaa sii caddaynaya sala allahu aleyh waali wasalam marka awaamirtii iyo talooyinkii iyo axkaamtii shareecadeenna uu nabigu sheegay unbuu ku dhaqaaqi doona wax cusub oo nabiga una sheegin lama imaan doono qaala albukhaariyu raximah llah xadathana isxaaq bn lcalaa qala xadathana camr bn xaarithin qala xadathana cabdullahi bnu salim alashcariyu can moxamed huwa bn lwalid zubaydi in badan waxaad arki doonta xadathana zubaydiyu waa kaa magaciisa moxamed bn lwalid can ibni jaabirin wahuwa yaxya bnu jaabir an cabdiraxman bn jubayr bn nufeyr xadatahu ana abah xadatahu anahu samica mucaawiyata yaquul mucaawiya bn abi sufyan radi allahu canhu oo leh samictu min anabiy nabiga waxaa ka maqlay calayhi salaam kalaaman hadal nafacani allahu bihi ilahay ugu anfacay ilan diinta wix ilahay kugu anfaco unbaa un wax kuu tari wix ilahay kugu anfaco unbaa kuu tari wuxuu ilaahay kalaam ilaahay ugu anfacay baa nabi maxamed alayh salaam ka maqlay buyiri yaquulu nabigo le ow qaala wuxuu yihi samictu rasuul allah nabiga calayh salaam waxaan ka maqlay yaquul isagoo le inaka adigu qof walbaa lala hadlayaa oo muslima inaka ida tabacta riiba haddaad riiba raacraacdo riibadu waa tuhmo tuhmo iyo dhannu suu mala xun haddaad raacraacdo finaas dadka dhexdiisa afsadtahum waad fasaadin a ah, laba qof fasa taagan baa ti markaasaad korka korka ka xisaabtay korkaabaad xukun ka saartayba labadaas soo ha halkaasay fadhiyaan waxbay sheegayaan meheel bay u socdaan qowl bay kusoo jeedaan aday col kugu yihiin baa tiri marka waxaan jirin baa taas ka dhaaricisa mala xuma ayaa dadka hadhow deena marii xumaa ayaad ku xukuntay oo dhibaato ugu geysatay dhibaato ugu geysatay waxaad og tahay oo xaqiiqaa oo xujo cad u haysato wax ku maamul wax ku maamul inaka ida tabacta riibata haddaad riibo iyo tuhmo iyo dhanni aad raacraacdo fi naasi dadka gudihiisa afsadhum waad fasaadin inaad raarraacdo marka tatabuc awraat lmuslimiin ama dadka aad raarraacdo oo tiraad xagee galeen maxay sameeyeen muxuu yidhi waxa ood ku hayso dhibaatay kuu keenaysaa iyo waxaan jirin inaad wax ku binaysa wax ku xukunto qaala wuxuu yihi markaa ninka la yihahdo mucaawiya isagoo xadiidkii ku camalfalkiisa ka sheekeynayo fa inii laa attabicu riibata marka riibo iyo madax xun iyo tuhmo ma raacayo fiihim dadka fa ufsidahum anfasahaadiyadeenna siduu nabiga yeelay calayh salaam amiir buu ileenahay afartan sano ayuu mar qaa'id ahaa mar amiir uu ka ahaa gobol marna uu muslimiinta oo dhan amiir u ahaa mucaawiya bin abi sufyaan radia allahu canhu ardaa saxiix weeyaan nin aad iyo aad u dabeecad eh, fiican oo wuxuu ahaa eh, macaamilada dadka aad iyo aad ugu wanaagsan aad ugu wanaagsan buu ahaa marka warkii la yihi saad ku yeeshay dadkan inay ku hogaansamaan wuxuu yihi jacaltu baynii wa bayna annaasi shacra aniga dadka dhexdaanada tin baan yeelay bu tin tinta fiidan aan haystaa iyagana fiidaas haystaan bu yiri markay fiidaa ay haystaan igu yar jiidaan oo igu yar adkaadaan waan u dabcin bu yiri markii kaleo isoo hogaansamaan anaa soo jiidan bu yiri waa saas tanaasulkaasaan ku wadaa bu yiri marka xaaladda igu adkaatana iyagaan u tanaasuli marka kalena de qiyaadadeydi iyo hogaankeedi iyo xasmiga iyo amurahaygi ayaa wax ku wadi bu yiri marka taasoo kalea la rabaa haddaad un meel taagnaato de waxba kuma soconayso mar waa inaad tanaasulsho ood canuuftaadi bu laqdo sameen xidho marna aad maamulkii aad adkayso saasaa loo baahanya ayib qala الbخariyu xadaثna mحamed بn cubayd الlahi qal xadaثna xatim an mucaawiya bn abi muzaridi an abihi qaal samictu aba hurayrata maqlay radi allahu canhu yaqulu leh samica udunaaya labadayda dhowood waxay maqleen haataani ee kuwan ah abu hurera hadlaya rag buu la hadlayaa arduu la hadlaya waxbuu baraya labadeeda dhagood wabasura caynaaya labadeeda indhoodna waxay arkeen haatayna kuwa haataani ee kuwan ah rasuulallahi sala allahu aleyh wasalam nasiibkiisa fiir ninkaas ninkan kule nabiga dhagahayga nabi maxamed bay maqleen indhahayga nabi maxamed bay arkeen nasiibka ilahay siiya fiir dadkao kale nasiib badan yahay akhada biyadayhi nabiga labadiisa gacmood buu wuxuu ku qabtay jamiican ayagoo wada socdaa bikafeyi lxasani xasan ibnu cali oo waladkii uu gabadhiisa faado dhashay xasan ibnu cali awil xusein oo ashakiye shakuraawi labadaa midkood buu labada gacmood iskugu geeyay oo qabtay labadaas ridwaan ullahi calayhima jamiican wa abihima aabihima wa ummihima wa qadamayhi labadiisa gomadoodna ninkaa la yidhaha xasan ama xuseenka uu labada gacmood saa ugu qabtay alaa qadami calaa qadami rasuulillah lugaha nabiga alayh salaam bay saaran yihiin yani saasuu ka qabtay markaasuu nabiga lugaha kaga istaagay nabiga lugaha kaga istaagay waa alman yar nabiga aad bu ujecelya waa koolkoolinaya isagoo jiifa iyu <coughs> saa qabto <coughs> gacmaha qabto yuu isku soo saaxiib markaasu lugaha kaga soo istaagay markaasuu deena nabigana alayh salaatu wasalaam haddana uu dhunkanayo shuminaya uma qaala rasuulu lahi sal slam ba wuxuu yihi iftax faaka afkaada fur iftax faaka nabiga waxuu rabaa inuu dhunkado alayhi salaatu riixaanatihi bu ahaa waa udugsan jiray waa dhunkan jiray waa soo dhaweyn jiray qublada uma qabala markuu afki furay yuqabalahu nabiga ka dhunkada afki sala allah alay wasalam uma qaala wuxuu yihi allahuma axibahu ilaahu jeclow fa inii uxibuhu waan jeclahay ilaahu jeclow waxbaan ka booda miya qaala faraqiya alqulaamu yaqulu nabiga alayh salaatu wasalaam waqadamey calaa qadami rasuli sal slam warasul lah slam nabiguna yaqulu wuxuu le irqah <coughs> soo fuul <coughs> isoo fuul jirkiisi buu lehay soo fuul oo igu istaago xabadka soo gaadh ilaa ka dhunkado irqah qaala faraqiya algulaamu wiilkii yaraa wuxuu koray oo fuulay rasuulka calayhi salaam xataa wadaca qadamayhi labadiisa logood wuxuu dejiyey luguhu kasoo bilaabay calaa sadri rasuulillah xabadka nabiga alay salam uu kaga istaagay uma qaala rasuulu lah sal slam ba wuxuu yihi iftax faaka afkaada fur uma qabala waa dhunkan uma qaala allahuma axibahu jeclow fa ini uxibu waan jeclahay ah, xasan ibnu caliy iyo xusein ibnu cali ah, labadaasba faaduma azahra gabadha nabiga aleyh salaatu wasalaam baa dhashay ah, walidaalika markii xusein ay dileen nimankii oo madaxiisi lasoo gooyey xusein ibnu cali yaa nin saxaabadii kamid ah wuxuu yihi wixii u ku jeesjeesaayo kuwii dilay oo u sanka qori ka gelgelinayo wuxuu yihi kada kada kada meeshan aad qori ku dhufanayso nabi maxamed oo dhunkanayaan arkay sala allah alay wasalam oo shuminayeen xadiidkan daciif weeye ibn abi shayba iyo dabaraani way soo saareen waa xadiid daciif oo ninkaa la yihah abi muzarid oo cabdiraxmaan ibnu yasaar la yidhaahdo ninkaasaa ku jira oo jahaala ay ku jirto majhuul ah ala aqoonin baabu tabasumi muusoodkiibuu kusaabsan yahay muusoodka qosalku in qahqaha hadduu sawd leeyahay qahqaha la dhahaa hadduu kalena dixki baa la dhahaa una sood lahayn laakiin soodkiisa aan la maqlaynin haddii uu laakiin muusood uu yahay oo waxba unan kasoo bixinna tabasum tabasumka kaasaa nabiga ku badnaa sala la alay waslam muusoodka dhoola caddayn inuu dhoola caddeeyo xadaana cali bn cabdillaahi almadini qaal xadaana sufyaan can ismaaciil can qaysin qaal samictu jariiran jariir baa maqlay ibn cabdillaahi albajali radia allahu canhu banu bajira axmasi buu ahaa saxaabi jariir aho caamulwufuud buu soo islaamay sanadkii sagaalaad marka nin aad u qiimo badan buu ahaayo waxaa la dhihi jiray yuusufu hadihi lumma cumar baa u bixiya layidhi ummadan yuusufkeedii nabi yuusuf oo shatru lxusni la siiyey qurux badan markuu nabiga habeenkii leylat isra walmicraaj u arkay wuxuu yihi yuusuf baan arkay faidaa lahu shadru lxusn qureexa nuskii baa la siiyey rasuulka alay salatu wasalaam udiya waxaa la siiyey shadru lxusni baa la siiyey isagana waxaa la dhihi jiray yuusufu hadi lumma nin qurux badan bu ahaa jariir bn cabdillah isagoo <clears throat> waxaan maqlay yaquulu leh maa raani rasuulullah nabiga imaankin calayhi salaam mundu aslamtu intaan islaamay laga soo bilaabo ilaa tabasama waa muusoon jiray fii wajhi aniga wejigayga markuu arkaba hortayda ayuu ii muusoon jiray sala allahu aleyh waali wasalam qofka hadduu kuu muusoodo farax buu ku gelinaya iyo kalsooni iyo inaad maaratay aad kusoo dhawaato saxiix weeye xadiidka oo bukhaari iyo muslim waa soo saareen labada saxiixa wa qaala rasuulu sala alla alay slam wuxuu yihi yadkhulu waxaa soo geli doona maalin wuxuu yidhi <clears throat> waxaa soo geli doona min hada albaab albaabkan masaajidkiisa kamida madiina rajulu nin baa kasoo geli doona min khayri di yamanin ah, di yaman ree yaman u khayr badana ila yamani buu ahay calaa wajhi wejigiisana waxaa saaran masxatu malakin ay atharu malak malag astaantiis iyo sumadii iyo calaamadii baa wejigiisa saaran yaana ammaanta wejigiisa iyo wanaagga iyo qiimaha malag baa markaa lagu ama waa ammaan baa loo keenaa qofka la caayo waxa laga sheegay shaydaan baa lagu caay ah, ruusu shayaatiin baa laleeyahay wixii foolxumo lagu sheegayo wixii wanaag iyo qurux iyo jamaal iyo dhalaal iyo iftiin iyo xagga wanaagga diiniga ah ayadoona malag marka masxatu malag ee atharu malag malag athartiis iyo muxuu ahaa calaamadiis iyo astaantiis buu leeyahy astaantiis buu leeyahay fadakala waxaa soo galay markuu nabigu yidhi nin noocaasa soo geli doono jariir binu cabdillahi baa soo galay ah, ninkii nabigu uu tilmaamay jariir buu noqday radia allahu canhu wa saxaabi jaliil weeyaan sala allah alay wasalam eh, saxabada nabiga kamid a xadiku waa saxiix weliba waxyaalaha lagu aqoonsada lagu xasuusta waxaa kamid a meel yaman ku taalo oo dilkhalasa eh, eh, la yihahdo sanam sanam bay samaysteen dilkhalasa meesha la yihahdo markaase waxay u bixiyeen haddana alkacba alyamaniya kacbadii yamaneed ayagoo kacbadii sharafta badneed dadka ka sarfinaya o ka leexinaya markaasuu nabi alay slam wuxuu yidhi yaa iga soo raaxeeya sanamkaas oo soo baabi'iya jariir baa marka soo booday soo istaagay markaasuu wuxuu la madhay konton nin oo qowskooda oo reer yamaneeda oo reer axmasa hal shay buu nabiga ka codsaday wuxuu nabi allow fardaha fardaha waa ka dhacaa farasfuul miihi nin tababaran oo fardaha ku miihi waa ka dhacaaye ilaah ii bari markaasuu ilaah sug yiri nabiga alay slam intuu xabadka ka taabtay oo ijcalu haadiyan mahdiya mid hanuunsanoo dadka hanuunina ka dhig meeshii buu tagay waa soo baabiyey waa soo gubay ilaa uu nabiga alay salam usoo bishaaroy taragtuhu kaanahu baciirun ajrab waxaan ka imaaday isagood moodo neef geelahoo daamur la mariyey iyo laami cadhad cadhada marka xoolaha ku dhacaan waxa la mariyaa la dhahaa eh, daamur la yihahdaa yadmudaamir waa soo gubay xataa midkii saaxirka ahaa ee kaahinka ahaa ee dhex fadhiya meesha waa kusoo dileen meesha kusoo dileen waxaan dadka isku yeelaya qasiiska ahaa qaala xadathana axmed kaasuu nabigu uduceeyey shan jeer buu u isaga iyo reer axmasba shan jeer buu uduceeyey iyo fardahoodiiba rasuulka sala allah alay wasalam qala xadathana axmed bnu ciisa qala xadathana cabdullahi bn wahbin qala akhbarana camr bn xaarith anama nadar xadatahu can sulayman bn yasaar can caaisha zawji nabiy sala allah alay wasalam qaalat waxay tihi ma raytu rasuul allah nabiga ma arkin daaxikan isagoo qoslaya qadun weligiis weligaa isagoo qosli ma arkin qosolka ay muxuu yahay mustajmacan riwaayo kala cadaysa mustajmacan qosol oo lagu xeeldheeraaday oo qahqaha ah isagoo nabiga alayh salam qofka kala qaado qosli maan arki mid waa qarin jiray qosolkiisa muusood iyo dhoola cadeyn iyo xataa araa ilaa aan ka arko minhu nabiga lahawaatihi dhamxalagiisa afka intuu kala qaado ma arkin oo dadka qaar qosolka qoslaan waba la dhacayaanba qadaad bay udhacayaanba dadka qaar inamaa kaana yatabasam nabiga waa muusoon jiray calayhi salaatu wasalaam qaalad waxay tiri wakaana wuxuu ahaa nabigu idaa ra-aa markuu arkay kayman daruur daruur aad moodo daruur roobaad oo madoweedii iyo ay soo dhowdahay markuu arka rasuulka aleyh salaatu wasalaam mayay ahoo mugdi aho soo socda aw riixan ama dabeel markuu arka nabiga aleyh salaatu wasalaam dabeesha dhabata markuu roobka iyo soo socda oo kale horbooda curifa fi waji wajigiisaa laga garan jiray walbahaar iyo murug meesha dadku ay farxaan ay istibshaarsadaan nabiga murug baababa loo taagi jiray ilaa waxaan wuxuu yahay laga helo oo ka imaato roob iyo biyo iyo roob laga arko faqaalat waxay tiri ya rasuul allah ina annaasa dadku idaa ra-w markay arkaan alkayba daruur roobeed farixuu way farxaanoo way bishaaraystaan adigu rajaan iyagoo rajaynaya an yakuuna fiihi daruurta gudaheed inuu ahdo almadaru roob oo roob u do-o wa araaka adna waxaan ku arkaa idaa ra-aytu haddaad daruur ma aragto curifta waaba lagaa garan fii wajiga wejigaada alkaraaha nacitaan iyo kahorsho iyo walbahaar iyo murug yaa kaa muuqan say wax u jiraan faqaala rasuulu lahi sala alla alay wasalam khashyada rasuulka fiiri akhsha annaas wa adqaahum buu ahaa dadkao dhan ba meelayn dadku wax ka filaynin oo ayba farax iyo marax iskaga jiraan iyo qosol yuu nabiga calayhi salaatu wasalaam makriga ilaahay iyo cadaabkiisa iyo ciqaabtiisa iyo caradiisa ayuu ka cabsanaya rasuulka sal sl wahuwa rasuulullah asagoo rasuulka ilaahay oo dambigiisa hore kii dambaba la dhaafay oo wax walba bashaaradiisi wax walba heray ya rasuul allah markaa tiri faqaala nabiga wuxuu yihi ya caaishatu caaishaay maa yuammini maa yuaminii maxay idna e, aamin gelinaya maxaan oga aamin noqon oo aamin gelini an yakuuna inuu ahaado fii cadaab inuu cadaab yahay maxaan kaga aamin noqdaa waxaan waad aragtaa mugdigaas iyo daruurta iyo waxaan soo socda aragtay sax laakiin inuu cadaabba isku bedelo ama cadaabba yahay lasoo diray maxaan aamin oga noqon buu yidhi cudiba qowmun dad baa la cadaabay hadda ka hor biriixi dabeel dad baa dabeel intii isugu soo daayay say ulahaayeen waxbaa soo socda yuu ku fadhiistay dhulma waqad dhulla waqad ra'aa qowmun dadna waxay arkeen alcadaaba bay arkeen minhu xaggiisi daruurtii bay ka arkeen faqaaluu waxay dheheen haadaa caaridun mumtiruuna waa caydh roobka markuu soo socdo saa isku gudbo meesha xoolaha daaqi jireen iyo buurihii iyo waxaaso o dhan saa iskugu gudbo oo uu reerkii iyo meeshuu degaana ku soo socdo ya waxaa laleeyahay caarid saa u gudban oo soo socda marka mudiruna waa noo roobeynaya markaasaa le maya wixii aad idinkaa dadejisanayseen cadaab noo imaada ad ku hayseen weeyaano waa cadaab baa la yidhi ma aha roob ma aha waa lagu cadaabay reecaad bay ahaayeen xadiidkuna saxiix weeyaan baabu dixk qosolkiiba ku saabsan yihin qosolka qahqahada ee dhawaaqa leh in la badiyo ama laqos ma aha in la badiyo kahrada lama ogolo xadathana sulayman bnu dawud aburabic zahrani qala xadathana ismaaciil bnu zakariya qala xadathana abu raja can burd burdigaasaa la daciifin doonaaye can makxuul can wathilata bn asqac can abi hurayra wathilah waa saxaabi saxaabi buuna ka warinaya saxaabi saxaabi ka warin weye qaala qaala nabiyu sala allah alay slam wuxuu yihi aqili dika aqila yaree adixka qosolka yaree faina kahrata daki aw daki laiki kahrata daxiki qosolka badan tumiitu lqalba qalbigay baktisaay qalbigay baktiin oo dilaysaa xadiidku xasan weeyaan marka qosolka faraha badan adduun baad joogtaa wax badan oo aqaro ah, iyo waxbaa soo socdaa war loo heyna wuxuu xaal noqon doono dembi badan baa dhaco mar walba u baahan in laga murgo o laga toobad keeno in arrimahaasi lagu mashquulsanaadaa la rabaa in badan ayadoo la diideynin in mararka qaar la qoslo oo ilaahay isagaa ka qoslisiiye garooheysiiye dadka wax lagu qoslo iyo wax maaratay lagu farxo marar badan baa la arkayaa haddii marka laakiin la qoslayo yaan la badinin wey waxa laga hadlayo yaan la badinin saas wey macnaha xadathana maxamed bn bashaar qala xadathana abubakr alxanafi qala xadathana cabdilxamid bn jacfar can ibrahim bn cabdillah can abi hurayra can nabi sal slam qaal laa tukthiruu ha badinin aldaxika qosalka faina kahrata adaxiki qosalka badan tumitu lqalba qalbigu dilaaye qalbigu dilaaye saxiix wey xadiidkana marka qaswa iyo qalbi angeeg ayaa bilaabanaysa qalbiga qaasiga ilahay waa necab yahay faweynun lilqaasiyati quluubuhum min dikri illah kuwa qulubtooda angegan yahay dikriga ilaahay aan inaba una duxaynin kuwaasaa maaragtay hoog iyo gaar ku dhacday waa iska yartahay maanta waxaa aayad quraana iyo wacdi iyo waana wax kasta haddii la akriyo dadka saamaynta ay ku yeelaan ama ilmeyn ama ooyi waa iskaba yaraaday maanta waa iska yar nasal allah salaama alcaafiya ah, ilahay qalbi angeeg baan ka maangalay ilah qalbigaan hajilciyo ah, oo mid saameyn ku yeesha diinta ilaha ka dhigay qur-aanka ayb qaala alimaam albukhari raximah llah xadathana musa bnu ismaaciil qala xadathana rabic bnu muslimi qala xadathana moxamed bnu ziyada can abi hurayra qaal kharaja nabiyu sala allahu aleyh waali wasalam baa baxay calaa rahtin jamaaco iyo koox asagoo la socda min asxaabihi saxaabadiisaabuu ku baxay calaa rahdin buu ku baxay oo min asxaabihi saxaabadiisaabuu ku baxay yadxakuuna qoslaya wayataxaduthuuna sheekaysan waa la sheekaysan markaasaa la maadaysan oo la qosli faqaala nabiga wuxuu yidhi wladii nafsii biyadihi allaha naftayda gacantiisa ku jirtaa ku dhaartay law taclamuuna haddaad ogaan lahaydeen maa aclam waxaan ogahay la daxiktum qaliilan in yarbaad qosli lahaydeen wala bakaytum kathiira in badanna waad ooyi lahaydeen uma insarafa markaasuu nabiga iskaga tegay wa abka alqowma walxaal abka alqowma qowmkiina uu ka ooysiiyey marku intaa yiri buu nabigu tagay saxaabadii oo ooyeysa hadal weyn wey hadalkan waxaa imaan doona ee nabiga uu og yahay ee dhici doona ee xaalad ah ee isdaba socota ee ka bilaaban sakaraadka qabriga ilaa iyo maxsharka qiyaamaha waxaasoo dhan arrimo waaweyn baa soo socda ilahay noo sakire uma insarafa wa abka alqowm wawxa allaahu ilayhi markaasaa ilaahay nabigu wuxuu u waxyooday yaa muxamadu muxamedow lima tuqanitu cibaadii addoommahayga maxaad u quusinaysaa oo xaggan uun oohinta iyo inay farax oo dhanba uu ka tago oo adduunyadiiba aan inahba yaraatee si moraal iyo nashaad iyo faraxba aan laguba joogin arrintaasay keeni haddaad qosolka ka hor istaagto maraba in la murugsanaado oo la haboognaado oo la ilmeeyo camaaradii adduunka la camiri lahaa iyo umuurihii o dhan baa wada adkaani marka haddii nabiga alay salaam wuxuu kala hadlayaa xagga kaflada xagga kaflada iyo dadki inay kaafiliin noqdaan oo makrigii ilaahay ka aamin noqdaan oo adduunkii las lagu talaaro oo marax iyo farax un lagu wada jiro waa makriga ilahi aamin laga noqda kaflay keeni dhinacan kalena ayaduna quruud bay keeni oo haddii cadaab iyo caakhare iyo un laga baqo oo la yidhaahdo cadaab baan khatar ugu sugannahay uun rajadii iyo raxmaddii alle waasacaheed a ah xaggeeda la fiirinina quusashaa imaan labadaba marka lama ogole wasad baa la rabaa inaad raxmadda ilaahayna aada rajayso cuquubadiisa iyo ciqaabtiisana aada ka aamin noqdo ka cabsato ad ka aamin noqonin taas ayaa la rabaa fa rajaca nabiy markuu nabiga ilahay saa ku yidhi maxaad u quusisay yaa nabiga soo laabtay fa qaala abshiruu bishaaraysta wax lagu bishaaraysto oo lagu farxana waa jiraa oo lagu maaratay farxo wasadiduu sawaabka un laazima oo waqaaribu dhexdhexaadkan ku socda haddii aadan shayga kaamilkaa la imaan karin u dhowow shaygii sidau ahaa boqol kiiba boqol haddaad la imaan karin boqol kiiba toddobaatan sideetan qaaribu u dhawaada qaaribu ila sawaab sadiduu sawaab ku dadaala waqaaribuu haddii sawaabkii ayna boqol boqol la imaan karin qaaribuu bal inta tabartiina sawaabka u dhawaada intaad kala imaan kartaan yani dhawaanshaha macnaheedu maaha inaan lala imaanin waxaa weeyaan kamaalkii baa laga hadlaya dhamaystirkiisa u dhawaada haddaada dhamaystiri karin qaaribuu ilaa kamaali sadaadi wasawaabi u dhawaada xadigu saxiix weeyaan marka labada xaalaba marka waa laisku wadaya walidaliku nabigu muuse badnaa sala allah alay wasalam aragga qaar saxaabadiisa oo kaftamaysa oo qoslaysu maqli jiray fa yadxakuun wayatabasam salaadasux marka laga baxo yaa mararka qaar intii la sheekaysto oo wixii lasoo maray laga sheekaysta dhibaato iyo kufri iyo gaalnimo iyo foolxumo yay saxaabadu qosli markaasuu nabigana muuse sala allah alay wasalam marka kathrada la diidan yahay baabu ida aqbala aqbala jamiica waida adbara adbara jamiica wallah aclam bilah towfiq sala allah w slam ala nabi